bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin ama <clears throat> bacdu waxaan soo haynay kitaabka alfusuul fii siirati rasuul xaasaskii nebigan ka hadlaynay waxaan soo gaarnay umu xabiiba wahiya ramlatu bintu abi sufyaan inay ka mid ahayd xaasaskii nebigu guursaday sala allahu calayh waali wasalam dabadeed meel yar buu ku leexday xadiid ishkaal badan dhaliyey ayuu ku leexday faa'iido badanna markaa uu ka muujiyey waxa uu yidhi fa amaa maa rawaahu muslimun fii saxiixihi xadiidka muslim uu ku wariyey saxiixiisa min xadiidi cikrimata bni camaarin ilyamaaniy can abi zumaylin simaak bni اlwaliid can ibni cabbaas ana abaa sufyaan lamaa aslama markuu islaamay qaala fii xadiiin xadiid wuxuu ku yidhi sheeko dhexdeed waxa uu ku yidhi lirasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam uu sheekaynayay cindii axsanu lcarab agtayda waxaa ah carab midda ugu wanaagsan kan ugu wanaagsan wa ajmaluhu ugu qurux badan ummu xabiibata agteeda ah ummu xabiiba bintu abi sufyaan haa waan ku guurinayaa alxadii iqra' alxadii ishkaalka marka meesha uga jira waxay tahay abuu sufyaan wuxuu islaamay sanadii fatxu maka sanadii sideedaada islaamay habeenkii maka la furanayo ummu xabiibana sanadkii toddobaad yaa iyadoo joogto ardulxabasha ayaa najaashi maharkii nebiga ka dhiibay ishkaalku marka waxa uu ka jiray iyadoo sanadii sideedaad abu sufyaan islaamay sanadii toddobaadna umu xabiiba nebigu guursaday sidee buu ku dhahayaa marka sanadii toddobaad isagooba qabo oo loo soo raray oo loo soo diray oo madiine ay la joogtay sanad iyo wax la jiro sidee buu abuu sufyaan ku dhahayaa waa kuu guurinayaa hadda waaba qabaaye sanad iyo xoogaa ayb ishkaalku marka taas meeshaasu ka jiraa ayb faqad istuqriba waa la qariibsaday dalika arrinkaas min muslimin raximah اllah imaamu muslim arrintaa waa lagu qariibsaday kayfa sidee baa lam yatanabah lihaada arrinkan uunan ugu baraarugin lianna abaa sufyaan maxaa yeelay abu sufyaan inamaa aslama wuxuu islaamay <coughs> inamaa aslama wuxuu islaamay abuu sufyaan laylata alfatxi habeenkii maka la furanaayey waqad kaanat bacda tasawuji rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waxayna ahayd nebigu markuu guursaday kadib umma xabiibata ummu xabiiba bisanatin wa aktar sanad iyo ka badan wa haada kanina mima laa khilaafa fiihi wax khilaaf dhexdiisa uunan ahayn weeyaan uunan ku sugnayn waqad ashkala haada arrinkan wuxuu ishkaal geliyey calaa katiirin min alculamaa wax badan oo culimmadii ka mida ayuu ishkaal geliyey marka labadan siday isu qaban lahayd ayaa culimmadii in badan ishkaal geliyey ayb faama ibnu xasmin ibnu xasmi fazacama wuxuu ku andacooday annahu mowduucun xadiidku inuu mowduuc yahay wa wadacafa wuxuuna daciifiyey cikrimata bna camaar walam yaqul haadaa kanina ma dhihin axadun qof qablahu isaga ka horreeyey walaa bacdahu kana dambeeyey ibnu xasmi isaga waa ku soo booday waxa uu yidhi xadiidkan muslim ku jira waaba mowduuc mowduuc waxaa weeyaan axaadiidta nebiga laga been abuurtay oo aanba jirin see marka saxiixu muslim xadiid noocaasa looga dhexelayo ayb marka qof isaga ka horreeyeyna hadda ka hor ma dhihin warkaas cid ka dembaysay oo isaga ka qaadatayna ma jirin وأma mxamed ibnu طاahir almaqdisiyu alimaam ibnu طaahir almaqdisi shuruuط اlأ'ma ayuu leeyahay faqaala waxa uu yidhi araada abu sufyaan abu sufyaan wuxuu doonay an yujadida alcaqda caqdiga inuu cusboonaysiiyo lianlaa yakuuna si uusan u ahaanin tasawajahaa inuu markaa guursaday bikayri idnihi idinkiisa la'aantii si aysan ugu noqonin arrintaasi khadaadatan hoos u dhig calayhi dushiisa aynan ugu noqonin yacnii ibnu daahir wuxuu leeyahay usawijukahaa markuu leeyahay waa kuu guurinayaa markaan dambe caqdigii baan kuu cusboonaysiinaa mar labaad baan caqdiga kuu cusboonaysiinayaa weeyaan bis si marka abuu sufyaan uu madaxa ciidda uga qaato oo u yidhaahda yacnii nuqsaan iyo ceeb si aynan ugu noqonin ayb ee nikaaxan awalba waa jiray aw amase annahu tawahama wuxuu mala'awaalay uu maleeyey abuu sufyaan anna biislaamihi islaamitaankiisa yafsaqu inyanfasiqu inuu kuyanfasiqu nikaaxu yafsaqu nikaaxa bnatihi baanna biislaamihi islaamkiisa yafsaqu inuu fasaqayo nikaaxa bnatihi gabadhiisa guu nikaaxeedii ama anna biislaamihi isaga islaamitaankiisa yanfasiqu nikaaxu bnatihi gabadhiisa nikaaxeedu inuu fasakh maayo labadaaba waa si fiican yanfasiqu nikaaxu bnatihi gabadhiisa nikaaxeeda ha fasakhmayo islaamkiisa dartii uu soo islaamay ama nikaax islaamkiisa ayaa yacni sababkiisa islaamkii baa wuxuu fasakhayaa gabadhii nikaaxeedii watabicahu calaa haada waxaa sidan ku raacay abu camr bnu salaax wa abu zakariya annawowiyu fii sharxi muslim alimaamu nawowi iyo ibnu salaax sidaasay ku raaceen ibnu daahir oo qisadan abuu sufyaanoo dambe waa caqdi cusboonaysiin nikaax maahane asal nikaax ma ahayn ibnu kaiir marka isagana marka wuu u ridanayaa wuxuu yidhi wahada baciidun jiddan arrintan marka baciid weeyaan oo nawowi iyo ibnu salaax iyo iyo ibnu daahir iskaga marqaati kaceen way fog tahay fa inahu shaanigu maxaa yeele waxaa weeyaan low kaana kadalika sidaa hadday ahaan lahayd lam yaqul ma uusan dhahayn cindii axsanu lcarabi waajmaluhu aniga gabadha carab ugu qurxoon ugu quruxda ugu wanaagga badan ayaa agteyda joogto ma dhaheen sabab waa maxay id qad ra'aaha rasuululahi sal l slam nebigii waaba arkaybeen waxaa looga sheegayaa mundu sanatin fa aktar sanad iyo ka badan buu nebigu ay la joogtay marka quruxdeeda iyo wanaaggeeda maa looga warramayaa markan cindii axsanu اlcarabi waajmalu اlcarabi yani ma suurtoobi karta nacam sidaa inuu yidhaahdo haddii la dhaho caqdigaa la cusboonaysiinayaa uun wa tawahumu faskhi nikaaxihaa nikaaxeedii inuu fasakmayo biislaamihi uu ku fasakmayana malada la maleeyey malaynta la malaynaya baciidun jiddan aaday iyadana u fog tahay maxaa yeelay gabadhii aabbaheed hadduu soo islaamo nikaaxeedii maxaa fasakaya maxaa ka galayna calaaqada u fasakmayaa maxay noqonaysaa wsaxiixu marka sida saxiixa xadiidkaa uu noqonayo wasaxiixu fii haada sida saxiixa kan dhexdiisa anna abaa sufyaan abuu sufyaan lamaa ra'aa markuu arkay sihra rasuulillahi sal l slam nebiga laxidid la xididitaankiisa yanii laxididda la xididitaanka nebigu uu la xididaayo lahu isaga sharafan markuu u arkay iyo axabba wuxuu jeclaystay an yusawijahu inuu u guuriyo ibnatahu gabadhiisii alukhraa kale gabadhiisii kale inuu u guuriyo damcay wa hiya cazata gabadhaana waxay ahayd caza ayb wastacaana calaa daalika arrinkaana wuxuu uga kaalmaystay uu kaalmahaan u weydiistay biukhtihaa walaasheed ummi xabiiba walaasheed nebigu qabe ummi xabiiba ahayd buu ku ayuu kaalmaystay oo orodoo nebiga ka dhaadhici buu yidhi gabadha kale cazana nebiga aan siinayn ha guursado markaasi xiditinimo iyo waxa uu uga helo ayb isagu in laba gabdho walaalaa la kulmin kara iyo ma uunan ogeyn waa arrin iska iyaad noqon karta masaa'il ma marka macluum min addiini bidaruura qof kasta garan kara ma aha ayb arrintaa iyada kamaa akhrajaa fi saxiixayn qisada inay sidan ahaydna sida bukhaari iyo muslim ay soo saareen can ummi xabiibata annaha qaalat waxay tihi ummu xabiiba yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inkix ukhtii binta abi sufyaan walaashay gabadha abuu sufyaan dhalay guurso qaala nebiga waxau yidhaah watuxibbiina daalika oo ma jeceshahay sidaa markaasay tihi qaalat nacam haa qof khayr ila wadaago walaashayaan u jecelahay bay tii alxadiid wa fii saxiixi muslim waxaa dhexdiisa ah annaha qaalat waxa ay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inkix ukhtii walaashay cazata guurso binta abi sufyaan way magacaawda marka caza binta abi sufyaan guurso alxadiid calaa haada marka kan haddaan qabanno fayasixu alxadiidu alwalu xadiidkii hore muslim waa ansaxayaa waa saxiix wayakuunu qad waaca wayakuunu wuxuu ahaanayaa qad waqaca inuu dhacay alwahmu khaladka min bacdi ruwaati ruwaadda qaarkeed buu ka dhacay fii qowlihi markuu yidhi wa cindii axsanu اlcarabi waajmaluhu ummu xabiibata magacaas baa khaladka ku dhacay wainamaa qaala waxa uu yidhi cazata wainamaa qaala waxa uu yidhi cazatu fashtabaha cala araawi raawigii baa marka wuxuu isku khalday ummu xabiiba iyo walaasheed cazo ah oo ilmo abi sufyaan aw annahu qaala shaykhu sheekhii baa wuxuu yidhi xadiidka warinayey yacnii ibnatahu gabadhiisa u jeedaa abuu sufyaan cindii axsanu wa ajmaluhu yacnii ibnatahu buu yidhi sheekhii fatawahama saamicu saamici baa marka ninkii kii maqlay ardayga ahaa ayaa wuxuu u qaatay annahaa umu xabiiba inay tahay walaasha gabadha uu sheegaayo id maxaa yeelay cillo ee lam yacrif siwaahaa waxaa laga yaabaa raawigu gabar kaloo abuu sufyaan dhalay oon umu xabiibo ahayn iyadaa caan ahayne inuusan aqoonin umu xabiiba mooyaane gabar kale oo dhalay inaanu garanaynin saa darteed marka umu xabiibe inuu u maleeyey oo sidaa uu umu xabiiba ku sheegay ayb walihaada nawci marka noocan min alhalai haladka xaggiisa shawaahidu ayaa ah shawaahid kaiiratun fara badan tusaalooyin badan oo dad sidaanoo kale u wahmiyey waxay iyagu maleeyeen kelmad intay ka qalad gashay waxay u maleeyeen markaa ku wariyey waqad afradtu waan gooni yeelay buu yidhi sarda daalika waqad afradtu waxaan gooni yeelay sarda daalika arrinkaa sardintiisa tixitaankeeda fii juzin juz mufradin la gooni yeelay lihada alxadiid walilahi alxamdu walminna marka wuxuu leey owhaamta noocan oo kale ah waan jamciyeyoo kitaab gaaran u qoray markaasaan yacnii amfiladeeda iyo waxaa keenay kitaabkan marka kitaab siiro keliya ma aha waa kitaab fawaa'id aad laga yaaba yacnii cilmulxadiid marka la akhrinaayo ama kutubtan xadiidka marka la akhrinaayo mabaaxid halkan ku jirto oo baahi badan loo qabaayaa ayaa jirto ujeeddaa ujeedaa culimmadana marka sidaan baa lagu yaqaanaa dadka cilmigoodu aadka u yacnii taxqiiqa ahlu taxqiiqa ah sida aimmadan yani isagoo wax ka soo xiganayo iyo ibnu kaiir laftiisa iyo marka cilmiga kanaa la dhahaa rasmiga ee sadxiyaadka maaha cilmi ma aha waxyaabahan iska sadxiyaadka oo qofku dulmarka ah dulmarka ayb oo qofka laga yaabo isagu sidou rabo uu iskaga qaadanayo maaha owhaamta yaryarkaa lasoo soo saaro axaadiidta la jamciyo wahaakada nacam oo sidaa wax loo kala hufo ayb hadda faa'iido weyn xadiidkan ishkaalkiisu aad u darayn ilaa bacdi man yadcanu fi الsunna dadka sunnada dacniya qaarkood xadiidkan oo ay soo qaateen yacnii waxay yidhaahdeen axaadiidta nebiga layska warinaayo kutubtan ku taalla wax lagu kalsoonaan kara ma ahan waxaanu caqliga diidayaa ku yaallay leeyihin say ku dhici kartaa abuu sufyaan inuu gabadhiisa u guuriyo nebiguna ou mar horeba uu qabayba <clears throat> waxyaabahaasay marka la imaanayaan waa waxyaabo marka ninkii la dhihi jiray abuuraya masaarida ahaaye kitaabkan kitaab wuxuu qoray adwaa cala sunna la yidhaahdo ee uu sunnada ku dhacninayo abu hurayre iyo saxaabaduu duraya xadiidka nebiga haddii laga saaro daaqaddana qur-aankii ayaan markaas nabadgelaynin ilaa xadiidkii nebiga haddii la yidhaha waxaan lama oga say rabaan rabaanay dadkan usoo guuriyaan hala tuuro qur-aankii marka nin walbaa sidau rabo inuu u fahmaa imaanaysa marka waa khatar walidalika alcalaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamani kitaab wuxuu alifay layidha alanwaaru alkaashifa fii dalaalaati abi raya bima fii kitaabi adwaac cala sunna liabi raya saas kale kitaab la yidhaahdo uu qoray oo si cujaala'a degdegna uu ku qoray xadiidkan marka aad buu u keenaya iyo kuwo kalena uu ka hadlaa isaga laftirkiisa tuufiyat umu xabiiba umu xabiiba waxaa la oofsaday radia allaahu canha sanata arbacin wa arbaciina afartan iyo afartii fii qaalahu abuu cubayd sida uu yidhi wa qaala abuu bakr ibnu abi khaytama sanata tiscin wa hamsiina konton iyo sagaalkii qabla akhiiha mucaawiyata bisana mucaawiya intaanu dhimanin sanad ka hor mucaawiya intuusan dhimanin sanad ka hor yaa la oofsaday iyada ayb marka waqtigii weliba mucaawiye aad baa iyada marka mucaawiya magac buu ku helay iyada darteed oo waxaa la dhihi jiray mucaawiya khaalulmu'miniin mu'miniinta abtiyaalkood muminiin maadaama walaashii umulmu'miniin ay tahay isaguna khaalulmu'miniina la dhihi jiray uma tazawaja nebigu wuu guursaday wuxuu guursaday fii dilqacda bishii dilqacda min hadihi sanati sanadda maymuunata binta alxaari sanadii toddobaad maymuunata bint alxaari alhilaaliyata ayuu guursaday ibnu cabaas habareertiisu wakhtulifa waa la ysku khilaafay markaa hal kaana muxriman am laa markuu guursanayey maxay cumrow xarmanaa mase ma xarmanayn ayb fa akhraja saaxibaha asaxiix bukhaari iyo muslim waxay soo saareen can ibni cabbaasin annahu kaana muxriman nebigu markuu guursanayay inuu muxrim ahaa oo cumro uu xarmanaa cumradaa tay ahayd marka cumrada sanadda toddobaad dhacday waa cumradeena cumrat lqadaa ayb iyagu marka bukhaari muslim waxay wariyeen isagoo muxrima inuu guursaday nebiga sal l slam ibnu cabbaas aana sidaa yidhi waa min kalaami ibni cabbaas oo nebigaa yidhi maaha waa hadalka ibnu cabaas oo wuxuu yidhi tazawaja rasuulu lah sal l slam maymuunata wa muxrim faqiila waxaa la yidhi marka kaana dalika min khasaa'isihi marka mas'alaa soo boodaysa fiqhi ah ee nin xaj ama cumro xarman nikaaxu xaaraanu ka ahaa siday ku dhacday marka nebiga isagoo xarman inuu guursaday marka caqad uu galay ayb qaar marka waxay yidhahdeen arrintaa uga jawaabeen isagoo muxrim uu guursaday nebigayna khaas u ahayd muminiinta lama lama mid ah marka masaladaas qaar saasay dhaheen lima rawaahu muslimun can cumaan xadiidka uu muslim wariyey min xadiidi cumaan ana rasuula اllahi sal l slam qaal laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhdubu laa yankixu ma nikaaxsado almuxrimu muxrimka walaa yunkixu mana nikaaxo walaa yunkixu ma nikaaxo isaga gabarow dhalay iyo ciduu walaayo u hayo iyo ma guuriyo walaa yunkaxu khalad waa walaa yunkixu waa laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu isaga ma nikaaxsado oo yacnii naag ma guursado walaa yunkixuna waxaa weeyaan ma nikaaxiyo oo kayrkiisa gabar iyo walaashiis iyo ma nikaaxinayo walaa yaqbidu mana doono wactamada abuu xaniifata abuu xaniifa wuxuu cuskaday cala alawali qowlka hore oo ah mar haddii nebigu isagoo muxrimaba uu guursaday isagu muxrimku waa guursan karaa buu leeyahay waxamala xadiida cumaanna wuxuu ku xambaaray cala alkaraahati xadiidka cumaanna wuxuu ku xambaaray karaaha inay iska tahay ayb waqiila waxaa la yidhi bal kaana xalaalan nebigu markuu maymuuna guursanayay muxrim maahayna xalaal buu ahaa ma xarmanayn kamaa rawaahu muslimun siduu wariyey can maymuunata <clears throat> can maymuunata annahaa qaalat waxa ay tidhi <clears throat> tazawajahaa rasuulu llahi sal l slam waxay sheegtay nebigu inuu guursaday wahuwa xalaalun isagoo xalaal ah wa banaa bihaa inuu la aqalgalay wahuwa xalaalun isagoo xalaal ah marka qisada qofkii ay qusaysay baa waxay leedahay nebigu wuxuu i guursaday isaga oo xalaal ah oo iyadaa waxay tihi rasuulkii sal lla l slam wuxuu i guursaday isagoo aan muxrim ahayn oo xalaal ah waqad qadama jumhuuru اlculamaa ee culimmada badankoodu waxay hormariyeen hada alxadiia xadiikan hada alxadiii buu leeyahay hada alxadiia xadiidkan bay hormariyeen calaa qowli ibni cabaas bay ka hormariyeen hadalka ibnu cabaas liannahaa maxaa yeelay maymuuna saaxibatu lqisa qisada qofkay ku dhacday waa uga aqoon badan tahay dadka kale waxyaabaha wax lagu rajaxay ka mid tahay faa'iida dheeraada iyada laftirkeeda fa hiya iyadaa aclamu ku ogaal badanoo ibnu cabaas ka og iyadaa cidda la guursaday iyada waa wayna og tahay marka wakadalika abuu raaficna ahbara bidalika sidaa buu sheegay kamaa rawaahu tirmidiyu canhu waqad kaana wuxuu ahaa abu raafic huwa safiira baynahumaa waqad kaana wuxuu ahaa huwa isagu asafiira baynahumaa asafiira waa meeshaan asafiiru buu dhigayna kitaabku waa shaqalkiisu ma shaqal fiican ma ah waqad kaana huwa abuu raafic wuxuu ahaa asafiira ayuu ahaa waa khabarkii kaana safiir ayuu baynahumaa dhexdooda ka ahaayo isagaa u kala dab qaadaya labadooda rasuulka iyo maymuuna qisadii marka isagaa ku jiray ninkii ku jiray iyo ciddii la guursaday hadday ay sheegeen ibnu cabaas waa wahmiyey <clears throat> waqad ujiiba can xadiidi bni cabaas waxaa looga jawaabay biajuudatin jawaabo laysa hada mowdicahaa meeshaan kan booskeedii aynan ahayn wamaatad maymuuna way dhimatay bisarif bay ku dhimatay xayu meeshii banaa bihaa rasuululahi sal l slam nebigu kula aqalgalay waa tii uu soo yidhi maka inuu kula aqalgalow rabay cumradii markuu dhammaystay war aan xaaskaygan aan la aqalgala ii daaya mayay dhaheen saddex maalmood waa dhammaatay bax waa soo baxay sarif buu kula aqalgalay meeshii nebigu kula aqalgalay ku dhimatay iyadana marka ayb wamaatat bisarif bay ku dhimatay xayu meeshii banaa bihaa rasuululahi sal slam nebigu uu kula aqalgalay munsarifahu waay ayb min cumrati اlqadaa ayb munsarifahu yani soo noqodkiisii min cumrati اlqadaa uu ka soo noqonayo cumrat اlqadaa soo noqodkiisii uu ka soo noqonayeyba iyay ahayd meeshii uu kula aqalgalay meeshan marka munsarifatu uu leeyahay munsarifahu soo noqodkiisii min cumrati اlqadaa uu ka soo laabanayey ayuu la aqalgalay wa kaana mowtuhaa geerideeduna waxay ahayd sanata ixdaa wa hamsiina konton iyo kowdii wa qiila sanata alaainna waa la yidhi wa qiila sittin wa sittiin lixdan iyo lixdii wasallaa calayha waxaa ku tukaday ibnu ukhtihaa walaasheed wiilka ay dhashay oo habaryarta ay u ahayd cabdullaahi bnu cabbaasin radia allaahu canhumaa fa haaulaa'i tiscu sagaalkan naag bacda khadiijata khadiijo kadib allawaatii kuwii weeyaan jaa fi saxiixayni saxiixaynka uu ku yimid annahu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu maata canhunna inuu ka dhintay yacnii sagaalkan kuwii uu ka dhintay waay nebiga sal l slam caasaskii nebiga marka in la xifdiyaa la rabaa la barteed ayb ilmaha rasuulka iyo caasaska nebiga in la bartaa la rabaa ayb magacyadoodi marka hadda waa soo sheegnay in la barto wafii riwaayatin riwaayo fi saxiixa ku sugan annahu maata wuu dhintay nebiga can ixdaa casharata wuu ka dhintay kow iyo toban buu ka dhintay riwaaya dhahaysa wal asaxu sagaal inuu ka dhintaas xoog badan oo saxiixnimo badan ayb waqad qaala qataadaة bnu dicaama waxa uu yidhi inahu sal اllahu alayh wali wasalam nebigu tasawaja wuxuu guursaday hamsa caشharaa mra'a شhan-iyo toban haween ah fadakhala bialaai cashra saddex-iyo toban buu la aqalgalay wa jamaca bayna ixdaa casharata kow iyo toban buu kulmiyey wamaata can tiscin sagaalna waa ka dhintay ugu dambayn markuu dhimanayo sagaal buu ka dhintay wqad rawa alxaafidu abu cabdillaahi moxamed bn cabdilwaaxid almaqdisiyu wuxuu wariyey naxwa haada kan oo kale can anas buu ka wariyey fii kitaabihi lmukhtaara kitaabkaa la idhaha fahada huwa almashhuuru sagaal inuu ka dhintaa mashhuur ah ayb oo aanu sheegin marka zaynab bintu khusayme iyaa ka mida nacam iyagu ayb waqad ra'aytu libacdi a'immati almuta'ahiriina culimmadii dambe a'immadii dambe qaarkood waxaan u arkay min almaalikiyati maalikiyada ka mida iyo wahayrihim fii kitaabi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa waxaan arkay tacdaada zawjaatin xaasas tirintood lam yadkhul bihinna nebigu ownan dukhuulin ownan jimaacin yani maca kuwii bay ku dareen dakhala bihinna uu dukuulay maa yaniifu can ilcishriin iyagoo isku daray kuwii uu dukhuulay kuwa kaleba waxay sheegeen ku arkay buu leeyahay maa yaniifu wax ka siyaadayo can ilcishriin labaatanba wax ka badan ayb waqad kaana lahu min asaraari xaasaska halkaa ku dhaaf marwaqad kaana lahu waxau nebigu lahaa min asaraari addoomaha suriya waxaa la yidhaahdaa addoonta ninku markaa addoonnimada uu ku haysto ayb ilaa jimaaceedaa u bannaan xaas ahaan uma qabo waa addoonnimo ay u haystaa saraaridu marka itnataani labay ahaayeen wahumaa labadoodana maariyatu weeyaan maariyatu bintu shamcuun alqibdiyatu ahayd reer masaray ahayd ummu ibraahim ibraahim hooyadii waladii rasuulilaahi sala allahu calayh ali wasalam ibraahimkaas rasuulka waladkiisa ah cunugii wiilkiisii ahaa ahdaahaa lahu waxaa nebigu usoo hadiyeeyey almuqawqas ama almuqawqis ninkaa boqorkaabaa usoo hadiyeeyey warqad buu nebiga u qoray inuu islaamo waxyaabihii markaa gadaal buu ka sheegi doonaa wuxuu usoo hadiyeeyey marka hadaayaad eh, buu usoo dhiibay waxaa ka mid ahayd maariya muqawqiskaa marka waa keenay saaxibu iskandariya iskandariya iyo wa misra iyo masar ninkii xukumaayey wa macahaa ukhtuhaa baa la jirtay shiiriin ayb wa macahaa ukhtuhaa shiiriin baa la socotay marka hadday la socotay iyada marka waxaa laleeyahay eh, surriyay ahayd ma la dhahayo maadaama walaasheed yacni markaa nebigu uu yacnii suriye ay u ahayd milkulyamiin laguma jamci kara laba isla dhalata sidaa nikaaxba loogu jamci karin ayaa milkulyamiinna aan loogu jamcin karin ama waa inuu cid kale u guurinayaa midda middaa uu markaa isagu haystay hadduu rabo ta kale amase wuxuu samaynayaa waa iska gadayaan laakiin inuu labadoodiio addoommo ah kuwad iyo milkulyamiin uu kuwad iyo ku jimaaco ma yani sida nikaaxu laba walaalaa aan loogu jamcin karin baan loogu jamcin karin milkulyamiinka masaladaa aad waxaa u taxqiijiyey adilo fara badanna u keenay alimaam moxamed اlamiin ibn moxamed اlmukhtaar ashanqiiطi اljakani ayb fataawooyinkiisa qaar ka mid a daahiriyada iyo qaar baa waxay leeyihiin milkulyamiinka dhib ma laha laba isla dhalatay waa la haysan karaa marka qowl aad uu marka wamacahaa ukhtuhaa baa la jirtay shiiriinu ahayd markuu soo hadiyeynayey wa khasiyun ayuu soo hadiyeeyey yuqaalu lahu ma'buur la yidhaahdo nacam addoon weeyaan marka ma'buur la yidhaahdo wa baqlatun baqal yuqaalu lahaa la yidhaahdo adduldulu baqal la yidhaha adduldulna waa usoo hadiyeeyey waana midda uu yacni marka baqlaha rasuulka uu ka hadli doono uu sheegi doonaa fawahaba sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa hibeeyey shiiriin shiiriin ilaa xasaan ibni haabit uu siiyey maariyuu reebtay fawaladat lahu cabduraxmaan u dhashay fawaladat lahu cabdaraxmaan ayay u dhashay tuwufiyat maariyatu maariya waa la oobsaday fii muxaram sanata sita cashara sanadku markuu lix iyo toban ahaa fa kaana cumar bnu lkhadaab wuxuu aha radia allaahu canhu yaxshuru nnaasa dadka inuu xashrinayo keenayo soo ururinayo lijanaasatiha janaasadeeda usoo soo binafsihi nafsadiisa cumar isagii baa dadkii doonayoo soo aruurinayo u yeeray kaaley marka eh, eh, suriyadii ama umuwaladkii rasuulka yaa dhimatay buu yidhi markaasuu ku tukaday wasallaa calayha waa ku tukaday wadufinat bilbaqiic baa lagu aasay radia allaahu canha wa ama aaniyatu addoonta labaadee nebigu ou lahaa farayxaanatu bintu camrin rayxaana bintu camr wa qiila bintu zaydna waa la yidhi istafaahaa nebigu wuxuu ka xushay min bani qurayda reer bani qurayda naagihii laga qabtay buu ka xushay iyada wa tasaraa bihaa marka addoon ahaan keliya isagama haysanina waana suriyaystay oo yacnii waa u tegay rasuulka sal alla l slam wayuqaalu waxaa la lalyidhaahdaa inahu tasawajaha waaba guursaday wa qiila bal tasaraa bihaa waa suriyaystay uma actaqahaa markaa kadib uu xoreeyey falaxiqat biahlihaa dadkeedii bay markaa u aaday calaa kullin marka nebigu meeqow lahaa suriyooyinkiisana meeqay ahaayeen labo maariya iyo rayxaan labadaas maariya iyo rayxaan waxaanoo dhan marka axwaashii nebiga khusaysay waay marka qofka nebiga jecel hadde wuxuu waa inuu ihtimaam badan siiyo waxaan uu barto oo aada ugu dadaalo wadakara bacdu lmutaahiriina waxay sheegeen annahu tasaraa amatayni laba addoon inuu suriyaystay ukhrayayni oo kale wallahu tacaala aclamu buu yidhi markaa ayb ibnulqayim laftirkiisa zaadka wuxuu ku yidhi abuu cubayda wuxuu yidhi kaana lahu arbacun maariyatu umu waladihi ibraahim warayxaanatu wajaariyatun ukhraa jamiilatun asaabahaa min bacdi asabyi wajaariyatun wahabathaa lahu zaynab faslun mawaaliihi intaa markaayani ah, kuwii uu suriyaystay oo milkulyamiin uu ku haystay labadaasay ahayn sida xoog babalan labada kale khilaa waxbaa yani taxqiiq maunan u sheegin faslun mawaaliihi mawaalidiisii mawla waxaa layidhaha dadkii nebigu uu yeeshay uu xoreeyey marka kuwiiama isagu addoon ahaan uu u helayba iyo kuwii aabbihii uu ka dhaxlay ka qaatay ama eh, xaggaas kale looga hibeeyey eh, isagu markaa uu xoreeyey <clears throat> fii dikri mawaali rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam muratabiina iyagoo la ratibay <clears throat> calaa xuruufi اlmucjam xuruufulmucjamka lagu ratibayoo alif ilaa ya say u kala horeeyaan marka yani kuwa hamsada ka bilowdo ilaa kuwa ya-da ayuu kugu wadayaan radia allaahu canhum ajmaciin wadalika xasba maa awradahu waasuu ku soo arooriyey alxaafid اlkabiir abulqaasim ibnu casaakir fii awali taariikhihi wahum mawaalidii rasuulka markaa kuwaana axmaru wayukanaa biabi cusayb waaswadu waaflaxu waanasatu waymanu ummu ummi ayman waaymanu bni ummi ayman <coughs> wabaadaan wahawbaan ibnu bujdud wadakwaan waqiila tahmaanna waa layidhi kaa waqiila kaysaan waqiila marwaan waqiila mahraan waraafic warabaaxun waruwayficun wazayd bnu bawlaa wazayd bnu xaarita qur-aanka lagu sheegay waa nebiguna aada u jeclaa wزaydu jad hilaal bni yasaar bni zayd wasaabiqun wasaalimun wasaciidun wasafiinatu safiina mowla rasuuli lah sal slam oo xadiidka khilaafada ninka wariyey wasalmaan اlfarisiy wasaliimun wayukanaa biabi kabsha marka salmaanna inuu isagu inta gatay nebigu xoreeyey baa muuqata marka ayb salmaan farisi wasaliimun wayukanaa biabi kabsha dukira fii man shahida badran baa lagu sheegay wasaalixu shaqraan wa dumayratu ibnu abi dumayra wa cubaydullaahi bnu aslam wa cubaydun wa cubaydun aydan oo kale yukanaa biabi safiya wa fadaalatu اlyamaaniy wa qasiirun wa kirkiratu bikasrihimaa wa yuqaalu bifatxihimaa karkara wama'buurun ilqibdiyu waa midkii maqowqis uu soo hadiyeeye soo marnay wamidcamun wamaymuunun wanaaficun wanubayhun wahurmusun wahishaamun wawaaqidun wawardaan wayasaaru nuubiyun yasaarkaas waa nuubi nuubigu marka waa dadkan dega meelahan eh, masar iyo suudaan udhexeeya suudaan iyo yuganda iyo dhulkaas dadka dadka degan ayaa nuubiyiin la yidhaahdaa waa dad afrikaan wa abuu uhaylata wa abuu bakra wa abuulxamraa wa abuu raafic wasmuhu aslam fii qiila wa abuu cubayd fa haaulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan xararahum ou tafatiray abuu zakariya annawowiy raximahu اllahu tacaala fii awali kitaabihi tahdiib اlasmaa'i wاlluqaat kitaabkaas saddexda mujalladee tahdiib alasmaa'i wاlluqaat ayuu imaamu nawowi ku taxqiijiyey mawaalida rasuulku sidaan inay ahaayeen ilaa annii laakiin ratabtuhum waan kala hormariyey cala alxuruufi xuruufta anoo raacayo ku soconayo liyakuuna ashala say u fududaato lilkashfi qofkii raba inuu ogaado say ugu fududaato xaraf xuruufta inuu raaco wa amaa imaa'uhu taas waxay ahayn raggii uu nebigu xoreeyey mawaalidiisii ahaa wa amaa imaa'uhu addoomihiisii addoommihii uu nebigu lahaa fa umaymatu umayma wa barkatu ama wa barakatu ummu ayman wa hiya ummu usaamata bni zayd usaamo hooyadiisay ahayde wa khadratu wa radwa wa rayxaanatu wa salmaa wa hiya ummu raaficin imra'atu abi raafic abu raafica mowlaa rasuulilah xaaskiisay ahayd wa shiiriin waatu u hibeeyey xasaan wa ukhtuhaa maariyatu ummu ibraahim calayhi الsalaam wa maymuunatu bintu sacdin wa ummu dumayrata wa ummu cayaash intaana addoomihii u lahaabay ahaan naagaha ahaa qaala abu zakariya raximah اllahu tacaala imaamu nawowi waaye tahdiib اlasmaaءi wاlluqaat wuxuu ku yidhi walam yakun mulkuhu sala اllahu calayh ali wasalam lihaa'ulaa'i walam yakun ma uusan ahayn mulkuhu nebiga gacan ku dhigistiisa sal اllahu calayh waali wasalam lihaaulaa'i kuwan uu gacanta ku soo dhigay fii zamanin waaxidin hal waqti yacnii intaanoo dhan hal mar ma helin oo gacanta uguma aynan jirin bal fii awqaatin mutafariqatin waqtiyo kala duduwan bay ahayd intii uu helayoo dhan yaa intan ahaaya buu ku leeyahay faslun khudaamuhu sal اllahu calayh waali wasalam nebiga dadkii u adeegi jiray yaa u shaqay jiray u khidmay jiray qaadimiintiisii waqad iltasama jamaacatun jamaaco ayaa waxay laasimsadeen min asaxaabati ka mid ah radia allaahu canhum allah ka raali noqday bikhidmatihi nabiga u adeegitaankiisa kamaa kaana cabdullaahi bni mascuud siduu uu ahaa saaxiba naclayhi labada kaboodoo ku shaqo lahaa cabdullahi bni mascuud idaa qaama nebigu hadduu istaagayo albasahu waa u labisay iyahumaa labada kabood waidaa jalasa hadduu fariisanayana jacalahumaa wuxuu yeelayay fii diraacayhi labadiisa yanii udhul ayuu gashanayay xataa yaquuma intuu ka istaagayo ayb marna markuu istaagana waa u gelinayey marka kalena intuu ka bixiyo ayaa ayuu halkaa gashanayay diraacaynka wa kaana almugiiratu bnu shucba waxa uu ahaa sayaafan seefside fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa ayb oo mugiirana waa ilaalin jiro nebiga korkiisu seefta la taagnaa waataan soo marnay sulxulxudeybiya markii la qoraayey curwat bnu mascuud oo damcay ee nebiga uu la hadlaayo garka uu ka qabanayo seefta galkeeda waatoo gacanta uga cuqbatu bnu caamirna saaxiba baqlatihi nebiga baqashiisu ku qaybsanaa yaquudu bihi waa ku kaxaynayay fil asfaari safarada wa anasu bnu maalikin anas wa rabiicatu bnu kacbin wa bilaalun wa duu mikhbar wa yuqaalu midkan duu mikhmarna waa la yiriye ibnu akhi najaashiy najaashi eh, yaa adeer u ahaa ibnu akhii annajaashiy najaashi boqorkii xabashada walaalkiis kii ou dhalay riwaayo abu daawuud ku leeyahay nacam ibnu akhi najaashiyi meliki lxabasha ahaa wayuqaalu ibnu ukhtihiina waa layidhi abtiba u ahaana waa la yidhi wagayruhum ayb kuwayaalkaana waxay ahaayeen eh, dadkii nebiga u khidmay jiray ayb khidmada nebiga dabcan marka anas baa aad ugu caan baxayn dadkii marka rasuulka sal slam u khidmayn jiray kuwayaalkaa uu soo sheegay iyay ahaayeen iyagu marka de khidmada nebiga saxaabadu waa dooran jireen waana ku dadaali jireen abuu muuse alashcari waatuu inta gurigiisa ka soo baxay uu yidhi waxaan gurigayga uga soo baxay inaan nebiga laasimo oo aan u noqdo ilaaliya waardiye inaan nebiga u noqdo bawaab inaan u ahaado maalinkaasoo dhan markaasuu meeshii yimid ceel buu nebigu joogay ceelkiiba horta ka fadhiistay haataa abubakar soo galay idin u weydiiyey janno ugu bishaaray layidhi xadiidkii macruufka ahaa iyagu marka nebiga khidmadiisa waa ku dadaalayeen waxay ugu dadaali jireen cilmiga ay ka helayeen saxaabadan marka khidmada nebiga ku jirtayna axaadiid fara badan bay nebiga ka wariyeen aadayna u cilmi badnaayeen ibnu mascuud iyo anas ibnu maalik iyo ayb bilaal iyo raggan waa weyn marka aaday ugu yaqaaneen axaadiidta nebiga sala allahu calayh ali wasalam ayb khidmaduna marka wax nebiga ku khaas a ah ma ahan dabcan oo ahlu cilmiga dad u khidmeeya waa lahaa jireen saxaabada qaarkood dadaa u khidmay jiray oo laasimi jiray marka iyagu khidmadaas beddelkeeda waxay ka heli jireen aqoon fara badan iyo cilmi badan ayb intaa ay marka ag joogaan ay laasimayaan cilmi badan bay ka qaadan jireen camr bnu maymuun alwdi waatuu yidhi mucaadi bnu jabalan laasimay xataa waaraytuhu fi turaab ilaa aan ciidda uga aasay intuu dhintay yacni aan duugay haddana waxaan raadiyey aclamu ahli اlardi dadka dhulka jooga kuwa yani kan ugu cilmi badan abudardaa buu la kulmay ibnu mascuuduu la kulmay wahaakada wa amaa kutaabu اlwaxyi waxyiga dadkii u qori jiray rasuulka sala اllahu calayh ali wasalam fasalkan marka wuxuu uga hadlayaa dadkii waxyiga qori jiray qur-aanka marka nebiga uu kusoo dego la qori jiray amaa marka qur-aankani waa waa jiray waa la qori jiray laakiin mutafariq buu kala ahaa xoogaa meelaha lafaha iyo maqaarada iyo waxbuu ku qornaa wa amaa kutaabu lwaxyi waxyiga dadkii qori jiray faqad kataba lahu abu bakrin waa u qoray wa cumaru waa u qoray wa cumaanu waa u qoray wa caliyun waa u qoray afarta khulafaa raashidiin wazubayru baa u qoray wa ubay bnu kacbin baa u qoray wa zayd bnu haabit aad ugu caanbaxay zayd wa mucaawiyatu bnu abi sufyaan mucaawiyana waa u qoray markii mucaawiya uu soo islaamay kadib nebigu kaatib buu nebiga u ahaa wax wuu u qori jiray tanna marka waxay ku tusaysaa fadliga mucaawiya iyo mucaawiya diintiisa inaan la durin mar haddii nebigu waxyiga ku aaminay ii qor leeyahay yani waxay kutusaysaa saxaabi jaliila inuu yahay dad baa mucaawiya duro mucaasiriin ah, ayb midkan la yidhaha xasan saqaaf maftuunka ah uu ka mid yahay ayb ee urduniga ah ayb uu ka mid yahay oo aad u duro uu leeyahay saxaabi xataa maahin buu leeyahay mucaawiya nacam saxaabada in lagu darana khalad ay ahayd wax kalena ma aqoonin inuu dadka sun iyo ku dilo iyo ikhtiyaal iyo ku sameeyo yaqaanay buu leeyahay saxaabada marka jaanibkoodoo la duro khudlaan iyo dalaal iyo nasiib xumo saxaabadoo la duro muxuu ka sheegayaa waktigaanu nool yahay shirki iyo bidcow maftuun ku yahay uu ku fidnaysan yahay ayb iyo rafdi iyo balaayo dhan waxaas urursaday niman marka culamo sheeganayaa kitaabadiisa wato oo dadka ku dhex nashriyo oo yacni kaanahu inuu muxaqiq yahay camal u wato isagina saxaabadiibuu saa u durayaan wax uga sheegaan wa min haaulaa'i waxaa ka mida maxamed zaahid alkowhari konton iyo labadii meelahaas ama konton iyo kowdii buu dhintay isaguna asalkiisa turki buu ahaa meeshaan masar buu joogi jiray markii ataatoorka markuu dhulkaas diinta ka zuulinayo ayuu soo cararay masar buu joogay isaguna waxaa weeyaan wuxuu duri jiray saxaabada dadka uu duray saxaabada uu duray anasa ka mid ah anas ibnu maalik radia allaahu canhu waxaa ka mid a dadka casrigan maftuuni yacnii ku fidnaysnaa saxaabada dacnintooda sayid qudbi ayb oo dadka qaar iyagana marka la sheego cirkaas geynaya ayb ilaa xataa nebiyullaahi muusa jaanibkiisuu gaaray uu duray kitaabka cadaalada ijtimaaciya ayb camar bnu caas duray mucaawiya duray cumaan buu duray isaga xataa nacam oo wuxuu leeyahay muslimiinta dhibka waxa u keenay kala geeyey cumaan uu ahaa culimmadii marka wakhtigiisii joogtay axmed shaakir maxmuud shaakir iyo cabdiraxmaan ilwakiil iyo culammadii masar maqaalaad fara badan bay ka qoreen ay ku radiyeen marka sayid qudbi shanigiisu maahan dad hadda jooga iyo keliya inay iska radinayaan ma aha dadkii la noolaa ee cilmiga ahlucilmigaah maxamed xaamid ilfiqi iyo waa naqdiyeen marka qof saxaabada nebiga duraayana khayr ma leh ayb maxaa yeelay saxaabada innaga markhaatiyaalkeenna waay qur-aankan iyo axaadiidtan iyagaana soo gaarsiiya haddii iyaga la durana qur-aankaa meesha ka baxaya xataa leanna qur-aankan inuu qur-aan yahay seen ku ogaana innaga yaa noo keenayna haddii iyaga la duro qur-aankiina meesha ka saar waay ujeedka ay leeyihiin dadka saxaabada durana noocaas waay ayb marka ma liibaanaan khayr iyo wanaagna lagama helo dadka noocaasoo kale ah alimaamu dahabi qiso wuxuu sheegay iyadoo la joogo meeshan la yidhaahdo ciraaq ayaa mas'alo fiqhi ah oo xanafiyadu si u diidaan baa laga hadlayo tasriyada neef haddii la gaaxiyo qofka uu caanihii markuu ka maalo ogaado neefkan in lagu siray wuxuu leeyahay inuu neefkii celiyo suus timirana uu la celiyo xanafiyadu waxay dhaheen suuskan timirta iyo caanaha maa isku dhigmay dhaheen waxaas caqligal maaha qiyaasku ka hor imaana xadiidkaana marka la sheegay abu hurayra nin marka khuraasaani oo xanafi abaa ah wuxuu yidhi xadiidkan xujo ma ah abuu hurayra wariyey abuu hurayrana fiqi ma aqoonin xadiidkan abuu hurayra wariyey oo abuu hurayra laysa bifaqiih marka qisada abu isxaaq shiiraazi xataa waa warinayaan wuxuu yidhi marka abeeso ayaa saqafkii ka soo dhacday dadkii waa ka kala carareen ninkii abu hurayre dhacninayay aaday markaasay madaxa ka qabatay dadkii baa marka waxay war tub ila allah tub ila allah baa lagu yidhi war ilaahay u toobadke war ilaahay u noqo markaasuu ilaahan u laabtay oo toobadkeena waa waa ka fuqday way ka tagtay imaamu dahabi sayr calaam nubalaa ku sheegay marka saxaabada duristooda wax laga liibaanayo ma aha bani aadamka marka waxaa jira dadaan saxaabadaas u caroonaynin oo dadkan hadda aan ka sheekaynayno uun u caroodo kaa laftirkeeda waa foolxoon aada uxun nin saxaabadii duray adiga maxaa yani mahuu adiga kuu tarayaa laakiin saxaabada jacaylkooda waa diin waxbuu kuu tarayaa marka weligaa saxaabi iska ilaali xataa saxaabada macsuumiin maaha way qaldami karaan laakiin qaladkooda saxooda ka badan jaanibka qaladkooda marka la fiiriyo waxa ay diinka u qabteenna waa maqmuur bau noqonayaa waa waa qarsoomayaa in wanaaggiisii badan yahay maxaad ka sheegaysaa mucaawiya iyo waxaa culimmadii loo su-aalay iyo cumar bnu cabdilcasiis yaa fadli badana layidhi markaasaa abu cumar bnu salaaxa culumuulxadiidku ku sheegay wuxuu leeyahay meel mucaawiya oo hal maalin nebiga kula kulmay cumriga cumar bnu cabdilcasiis ma gaarayso yacni suxbada sharafteeda yaa laga hadlaa wa mucaawiyatu bnu abi sufyaan wamuxamed bnu maslama waalarqamu bnu abilarqam waabanu bnu saciid bn اlcaas waakhuuhu khaalid wahaabit bnu qays waxandalة bnu rabiic alsadiyu اlkaatib wakhaalid bnu اlwaliid wacabdulahi bnu اlarqam wacabdulahi bnu zayd bni cabdirabbihi wاlcalaaء bnu cutba wاlmugiiraة bnu shucba washuraxbiil bnu xasana intaana nebiga ayay waxyiga u qori jireen katabat lwaxyi bay ahaayeen waqad awrada dalika sidaa waxaa wariyey oo soo arooriyey alxaafidu abulqaasim abulqaasim ibnu casaakir fii kitaabihi kitaabkiisa atama iiraadin wa asnada waa isnaadiyeyo isnaad buu ku wariyey maa amkanahu intii ay u suuragal tahay can kulli waaxidin mid kasta min haaulaa'i kuwan ilaa shuraxbiila bna xasana mooyaane yacnii inay kaatibiin waxay ahaayeen sanad ahaanuu ku keenay wadakara fiihim wuxuu ku dhex sheegayoo laakiin ku daray assijilla nin la yidhaha assijilla ayuu intan ku daray kamaa rawaahu abu daawuud siduu u wariyey wanasaa'iyu can ibni cabbaasin fii qowlihi tacaala yowma nadwi الsamaaءa ka طayi sijilli lilkutub ayb sijilli baa marka waxay leeyihiin waxaa la dhihi jiray nin nebiga wuxuu qori jiray sida ninkaa uu warqadda la qoro isugu laalaabo oo kale oo u duuduubo yaan samada u duuduubayna aayaddu inay saa tahay qaala waxa uu yidhi abulqaasim huwa kaatibun kaana linnabiyi sal l slam ibnu cabaas riwaayada laga wariyey waaye waxa uu yidhi kaana huwa kaatibun buu ahaa qoraa kaana linnabiyi sal l slam nebiga u ahaaday waqad ankara hada alxadiida xadiidkan ibnu cabaas laga warinayo waxaa inkiray alimaamu abu jacfar ibnu jariir fii tafsiirihi wa qaala waxa uu yidhi laa yucrafu laguma yaqaano fii kutaabi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam dadkii nebiga u qori jiray bal walaa fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda xataa axadan qof yusamaa sijillan lagu magacaabo saxaabadaba nin sijili leeramaba ka mid ahay iska dhaaf kuwa kaatibiinta inuu ka mid ahaadee waana saanaa sax oo ibnu cabaas kama ansixin marka ma loo nisbay karo ma la dhihi karo ibnu cabaas baa sidaan qabay maaha sanad aan saxiix ahayn ayaa logaga wariyey qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi waqad ankarahu aydan waxaa inkiray hayru waaxidin min alxufaad hal wax ka badanoo xufaadda ah mid waxaan ahayn oo xufaad badan baa inkirtay waqad afradtu lahu juz-an anna wuxuu yidhi haddaan ibnu kaiir ahay kitaab baan ka alifay wabayantu waxaan caddeeyey duruqahu xadiidkan duruqdiisa iyo wacilalahu waman takallama fiihi iyo ciddii xadiidkan durtay oo ku hadashay min ala'imati a'immadii ah waman dahaba minhum iyo ciddii ku tagtay ilaa annahu xadiidun mawduucun inuu yahay wallahu tacaala aclamu kitaab baan ka alifay uu leeyahay xadiidkan iyo shanigiisa iyo culimmada durtay iyo wixii mawduuc yidhiyo dhan waxay kutusaya marka taxariga ibnu kaiir iyo cilmigiisa iyo taxqiiqiisa marka kitaabkan <clears throat> siyarka la akhrinayo siirooyinka aad waxaa u wanaagsan yanii dhinac marka laga fiiriyana waa mukhtasar dhinac kalena fawaa'id jaanibiyo kuwa kale ayna wadanin buu warkaafalun almuadinuuna intaa marka wuxuu uga baxay dadkii waxyiga nebiga u qori jiray iyo waraaqaha markuu diraya iyo dadkii u qori jiray faslun almuadinuuna muadiniintii rasuulka dadkii u adimi jiray kaana lahu sal اllahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu lahaa arbacatun afar muadinuuna muadiniin arbacatun afar ah, bilaalu bnu rabaax wa camru bnu ummi maktuum alacmaa indhoolaha ahaa wa qiila waxaa layidhi ismuhu cabdullaahi wa kaanaa labadoodu waxay ahaayeen bilmadiinati madiina yatanaawabaani way isku badbedelayeen fi adaani aadaanka fi ladaani aadaankii bay isku badbedelayen way tookaysanayeen wasacd alqurad sacd alquradi nimankii marka bani qurayda iyo asalkiisu nasabkiisu ahaa ayb wasacd alqurad alqarad buu qoray wasacd alqurad sacd alquradi biqubaa masjidu qubaa ayuu muadinka ahaa isaguna wa abuu maxduurata abuu maxduurana bimakata makuu muadinka ahaa radia allahu canhu oo markii nebigu maka qabsaday masjidulxaraamka muadin waxaa looga dhigay abuu maxduur ayb weliba riwaayadka qaar waxay leeyiin dad badan baa usoo tartamay iyo dadkii nebigu markaa codadkooda u tartansiiyey abuu maxduura laga qaatay marka muadiniinta rasuulka afartaas waqtigiisii joogta bilaal iyo ibnu ummi maktuum oo iyagu masjidkii nebiga ka addimi jiray sacd ilqurad wuxuu ka addimi jiray quba abuu maxduura wuxuu ka addimi jiray masjidulxaram ayb madiiniinta nebiga haddii lagu su-aalana sidaasaad dhahaysafaslun fii dikri rusulihi ilaa muluuki alafaaq ergooyinka nebigu diray boqoradii adduunka ka jiray dadkii nebiga oo u dirsaday oo inay dacwadiisa matalaan oo ay dadka usoo yani boqoradaa ay u gudbiyaan waraaqaha intay ka qaadaan ay gudbiyaan dacwadii rasuulka sala allahu calayh ali wasalam ayb arsala sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu diray camra bna umayata adamriy ila najaashiyi buu u diray bikitaabihi warqadiisiibuu ula diray fa aslama radia allaahu canhu najaashi waa islaamay wanawara dariixahu ilaahay qabrigiisa ha nuuriyo wadixyata bna khaliifata ayuu diray wadixyata bna khaliifata alkalbiy ayuu diray ninkii quruxda badnaa saxaabada ugu quruxda badnaa ilaa heraqla ayuu u diray heraql cadiimi ruum ruum madaxeeda ahaa faqaaraba wuu dhowaaday hiraqla wakaada wuxuu sigay inuu yani islaamay walam yuslim ma islaamin laakin islaamkii waa ku dhowaaday waa sigay ma aanu islaamin laakin wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen bal aslama waaba islaamay waqad rawaa sunayd ibnu daawuud wuxuu wariyey fii tafsiirihi sunayd ibnu daawuud tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey xadiian mursalan xadiid mursal ah fiihi maa yadullu calaa islaamihi kaasoo ku tusay islaamnimadiisa warawaa abu cubaydna wuxuu wariyey fii kitaabi alamwaal waa mabuuc kitaabkan alamwaal xadiian mursalan aydan xadiid mursal ah fiihi dhexdiisa ay tahay tasriixun caddayn bicadami islaamihi inuuna islaamin waxaana xoog badan hiraqle inuusa islaamin taasaa xoog badan sunaydkan marka iyo kutubta marka culammadii hore waxaa dareemay marka kutub badan bay daalacdeen oo hadda aan laba hayninba kutub badanoo hadda mafquudoo baaba'ay ayaa iyagu intay daalacdeen ay wax ka soo naqliyaan zamankan marka dhibaato jirtaa jirta marka oo dadka dalabatulcilmiga bacdi naas ay nashriyaan waxaa weeyaan ninba ninkuu ka dambeeyey waxay u haystaan inuu ka macluumaad badan yahay sax maaha taas waxay ku leeyihiin sheikh hebel cilmigii shiikhan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan buu jamciyey waa jamcin karaa waa ka faa'iidaysan karaa laakiin ma dhici kartaa culuum iyagu ay yaqaaneen isagu inuusa aqoonin midkan dambe waa dhici kartaa waana sida badanba maxaa yeelay cid maanta ku xifdi dhan maalan ibnu xajar iyo nawowi iyo eh, ibnu kahiir iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ma laha haddii marka la yidhaha kii gadaal ka yimaadaba saa ka badiyo ayb oo marka taxqiiq iyo masaa'il la taxqiijinayo la yidhaahdo culimmadaas horo dhan inta layska dhinac la dhigo jaanib nin mucaasira ama culamo mucaasiriina fadli leh uun soo naqliyo marka la yidhaahdo kaasna saasuu yidhi laakiin shiikhaanna saasuu leeyahay saanaana sawaab mar walba waa nin marka aan kutub badan iyo culuum badan iyo meelo badan aan wax ka fiirinin ibnu kaiir waxyaa kutubta uu wax ka soo guurinayo qaarkood culummada hadda joogto maba aysan aragba fii cidaadi lmafquud turaadka mafquudka iyuu ah ku jira ibnu mardaweyh tafsiirkiisa ka mida kana ka mida tafaasiir naaqis oo badan isagu kaamil ku haystay ayb marka ma la dhihi karo macluumaadka kan hadda joogaa ka badan iska jirtawabacaa laba hadda baan haynaa dixiye iyo camru eh, bnu umayata adamri wabacaa cabdallaahi bna xudaafa asahmiya ayuu diray ilaa kisraa ayuu u diray meliki lfursi furs boqorkoodii cabdullahi bni xudaafata sahmi baa loo diray fatakabara waa isweynaysiiyey kisraa wamazaqa wuxuu jeexjeexay kitaabahu sala allahu calayh ali wasalam warqaddii nebiga u diray buu googooyey dadka dad waxaa jira fudud oo rasaane iyo deganaan aan lahayn heraqle isagu warqaddii nebiga waa weyneeyey ma jeexjeexin waa fiiriyey bal waaba damcay xataa inuu islaamo kani laakiin wuxuu ahaa dadka fudaydka badan wax ka fiirsanin warqaddii nebiga marka loo dhiibay markiiba horow ka jeexjeexay famazaqahu allaahu allaa googooye isagana wa mamaalikahu iyo boqortooyadiisiina waa afjarantay kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed bidacwati rasuulillahi sala allahu calayh ali wasalama nabiga habaarkiisa calayhi uu habaaray isaga bidaalika arrinkaas sababkiisa uu ku habaaray darteed ayaa alla mulkigiisii u googooyey gaaladii laftirkooda marka waxaad arkaysaa kuwana mulkigooda waa soconaya ayaan kuwana mulkigooda waxaa weyaan markiiba waa dhabarkaa laga jebinaya siday u kala cawaansan yihiin wayb kaa marka heraqla ayaan buu sii joogin kan laakiin kisraa nebigoo noolaa mulkigiisii kharibmay oo baaba'ay ayb wuxuuna ku baaba'ay waxay ahayd sidaan dhaqan xumadan u sameeyey ayb waxaa marka dhuqyaankoodu markuu batana waa baaba-oodaa dhowaanaya wakhtiyadan marka ay aad u badsadeen rasuulka caydiisa yacnii wakhtiga nihaayadooda soo dhowaatay waxaaib bna abi baltaca ayuu nebigu diray ila almuqawqis ayuu u diray melikul iskandariya wa misr iskandariya masar boqorkeedii faqaaraba waa dhowaaday isaguna inuu islaamo walam yudkar lahu islaamun looma sheegin inuu islaamo wa bacaa alhadaaya ilayhi sala allahu calayhi waalihi wasalam hadiyooyin ayuu soo diray nebigu usoo diray watuxafa iyo iyo hadiyooyin tuxaf jamcu tuxfatin iyaduna waa hadiyadii wa camra bna alcaas baa nebigu diray dadkii uu diray waxaa ka mid ahaa camra bna alcaas ilaa malikay cummaan cummaan labadeedii boqor buu u diray fa aslamaa labadaa way islaameen ayb wakhallayaa bayna camrin wasadaqa camar ibn alcaas iyo sadaqadii sakadiibay waa u banneeyeen ayb waalxakami bayna annaas kala saaritaankooda iyo u garsooridooda way u banneeyeen faradia allaahu tacaala canhumaa allah ka raalli noqdo kuwa iyaguna wasaliiqa bna camrin alcaamiriy ayuu diray ilaa hawdata bni caliyin buu u diray alxanafiyi ahaa bilyamaamati ninkaa bani xaniife ka mid ah yamaamo jooga ayaa saliidna loo diray wa shujaaca bna wahbin اlasadiy ayuu diray ila alxaarit bni abi shamar alghasaani ayuu u diray meliki meliki lbalqaa balqaa meesha la yidhaha ninkii boqorka ka ah min ashaam wاlmuhaajira bna abi umaya almaqzuumiya buu diray ila alxaari alximyariyi yeman buu u diray yanii muluuku ximyar ayuu ka mid ahaa kan wاlcalaa bna alxadramiy ila almundiri bni sawa alcabdiy meliki اlbaxrayn buu u diray isaguna faaslama waa islaama ayb meligii baxrayn wa arsala abaa muusa alashcariy abaa muusa alashcariya buu diray wa mucaada bna jabalin buu diray kilayhimaa labadoodaba ilaa ahli lyaman buu u diray ninna qayb buu uga diray yaman ninka kalena qayb kale fa aslama way islaameen caamatu muluukihim yaman boqoradooda badankood way islaameen wa suuqatihim iyo dadkoodii markaa wax hogaaminayay iyo dadkoodiiba iyo dadkii caamada ahaa kulligood way islaameen intaana marka waxay ahaayeen dadka ergadii nebigu diray calayhi salaatu wasalaam ee markaa uu u diray inay dadka dacwadiisa inay gudbiyaan oo boqorada ay markaa u diraan ay u gudbiyaan ayb faslun nuuquhu wa khuyuuluhu sala allahu calayh ali wasalam rasuulka halihii uu lahaa iyo fardihiisii ayb shamaailkiisii baa laga hadlayaa ayb wa kaana lahu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu lahaa min annuuqi halaha alcadbaa ayaa u joogtay waاljadcaa'u wاlqaswaa'u saddexdaa wa ruwiya waxaa la wariyey can moxamed ibni ibraahim ataymiy annahu qaala inuu yidhi innamaa kaana lahu naaqatun waaxidatun hal keliya unbuu lahaa mawsuufatun lagu tilmaamaya bi hadihi sifaati alaai saddexdan tilmaan qaswaa iyo jadcaa iyo cadbaa hal bay ahayd tilmaanteedu badan tahay wahada qariibun jiddan waa qariib buu yidhi ibnu kaiir marka tan xakaahu nawowiyu ayb alimaamu nawowi baa tahdiib lasmaa waluqaat ku caddeeyey ku sheegay wa kaana lahu min alkhayli asakbu fardahana nebigu wuxuu ka lahaa assakbu midka la yidhaahdo wa kaana wuxuu ahaa sakbiga faraska magacaa leh aqara mid foolka ka cad oo bariir leh muxajalan oo xibno galaysan oo xibnihiisu cadcad yihiin lugaha iyo meelaha malalyamiini midigtiisu furan tahay malqalyamiin marka midigtiisaa furan waxaa laga wadaa aad u dheeray jiray kinaaya can iljaryi waa orodka iyo dheeraynta wa huwa awalu farasin faraskii ugu horreeyey buu ahaa hazaa calayhi oo ku duulay dushiisa ayb wa sabxahu iyo faraskaa sabxi wa huwa aladii saabaqa calayhi waa kuu ku tartamay kana markaa nebigu tartan buu ku galay wاlmurtajazu ayuu lahaa wahuwa اladii ishtaraahu waa midkuu ka iibsaday min alcaraabiyi ninkii reebaadyaha ahaa wa shahida fiihi khusaymaةu bnu haabitna uua marqaati kacay wa qaala shl bnu sacdin sahl ibnu sacd waxa uu yidhi kaana lahu alaaثaةu afraasin saddex faras baa nebigu lahaa lazaaz wاldaribu wاllukhayfu saddexdaa farasna nebigu waa lahaa waqiila bilxaa'i lmuhmalati wlluxayfna waa la yidhi waqiila annaxiifna waa layidhi fa haadihi sittun lix faras bay noqonayan marka saddex hore saddexdan dambe wa saabicatun mid toddobaadna waa lahaa wahiya alwardu ahdaha lahu tamiimun iddaariyu baa nebiga usoo hadiyeeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa kaanat lahu baqlatun nebigu wuxuu lahaa baqal yuqaalu lahaa adduldul la yidhaahdo ahdaha lahu waxaa usoo hadiyey almuqawqis ayb muqawqis boqorkii iskandariya ee masar baa usoo hadiyeeyey waxadara bihaa yowma xunaynin maalintii xunayn buu nebigu soo qaatay oo watay waqad caashat bacdahu sala allahu calayh ali wasalam baqashaas nebiga gadaashiisa way noolaatay xataa kaana intuu ka ahaaday yuxashu lahaa in loo shiidayo oo loo burburinayo ashaciiru heedda masagada lamaa saqadad markay ay dhaceen asnaanuhaa ilkaheydii yani aad bay u cumrisay nebiga gadaashiiso heer ilkihii ay ka daateenoo aad marka loogu shiido masagada iyo shaciirta oo markaasaa loogu dalqamiyo ayay gaartay wa kaanat cinda caliyin cali agtiisay ahayd uma bacdahu isaga gadaashiina cinda cabdillaahi bni jacfar baa haayey ayb waxaan o dhan marka wax iska baashaal iyo wakhti dhumis ma aha shamaa'ilmuxamadiya weeyaan culimmada kutubay ka qoreen dharka rasuulka fardaha rasuulka baqlaha rasuulka axaadiid badan dad baa isku kallifay inay soo aruuriyaan oy soo wariyaan bani aadamku maanta yacni waxaa weeyaan waxaas waxaan u dhoweyn ayay aad u yaqaanaan dadkan odayaalkaa siddeetan jirada qaarkood waxaa arkaysaa qabiil dhan nin aad u kala yaqaanaan ayb oday ka mida ah haddii loo sheego dhanka horow ka soo qabanayaan waxaa laga yaabaa qofku hadduu awowgiis u sheego ama aabbihii magaciisa u sheego waa soo qabanaya ciddou guursaday iyo inta bahooda uu lahaa buu sheegan ma jiraan mise ma jiraan way jiraan laakiin marka rasuulka iyo shanigan la yimaado maba danaynayaan mana rabaan inay wax badan ka ogaadaano ama ay isku dhibaanba ayb dhallinyarta hadda joogtana waxaa iyagu baab kale aadeen ayb dadkan banooniga cayaara iyo waxaasay aadeen iyaguna aad u yaqaanaan si fiican u bartaan oo shamaaishooday ka sheekeeyaan shamaaishooda ayb rasuulkiina waxba kama yaqaanaan muslimna qofkii markaa islaamnimadiina waa jecelahayo waa rabaa buu ku leeyahay aduu jecel yahay marka waxay ahayd inuu ku dadaalo ayb wa kaana lahu ximaarun nebigu dameer buu lahaa yuqaalu lahu la yidhaahdo cufayr dameerkiisana cufayraa la dhihi jiray bilcayni اlmuhmalati waqiila bilmucjamati qaalahu ciyaad qaadi ciyaad isagu wuxuu yidhi gufayr waaye hayn ayaa la akhriyey qaala الnawowiyu alimaamu الnawowi waxa uu yidhi waاtafaquu waxay culimmadu isku waafaqeen calaa takhliiطihi gefku xukmintiisa fii dalika arrinkaa yacnii in gufayr la yidhaahdo waa qalad bay culimmadu isku waafaqeen cufayr waay magaciisa waa dameerkii markii mucaad ibnu jabal yaa mucaad atadri maa xaqullahi cala alcibaad dameerkii ula saarnaa cufayr ayaa la dhihi jiray ayb ibnu kaiir marka faa'iido kaleu ku daray wuxuu yidhi qultu wa aqrabu min haada kullihi waxaaba ka sii yaab badan buu yidhi tan khaladka kale ka yaabka badan waxaa weeyaan riwaayatu abilqaasim asuhayliyi <clears throat> abulqaasim asuhayli riwaayadiisa fii rawdihi rawd اlunuf kitaabkiisa uu ku sheegay alxadiid almashhuur oo uu wariyey xadiidka mashhuurka ah fii qisati cufayr ku saabsan annahu kalama annahu cufayr kallama nabiya sala allahu calayh waali wasalama inuu nebiga la hadlay wa qaala uu yidhi wuxuu u sheegay buu leeyahay innahu min nasli sabciina ximaaran toddobaatan dameer ayaan ka soo jeedaa buu yidhi aniga kullun minhaa mid kastoo ka mid ah rakibahu nebiyu nebi baa fuulay wa anna smahu magiciisana yasiid bnu shihaab in la yidhaahdo wa annahu kaana yabcaduhu nebiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa diri jiray dameerkaas cufayr fi lxaajaati danihiisa danaha ilaa asxaabihiiba u diri jiray saxaabadii marku danka leeyahay iyo isagoo diri jiray hebel usoo yeer iyo waxaas hebel uqaad iyo markaasuu gey jiray waa arab wuxuu leeyahay waa aqrabu min hada kullihi marka waa wax daciif a ah weyaan oon ansixin ayb tanaa ka sii yaab badan buu yidhi marka istidraad ahaanuu kugu sheegay nacam ayb hadhow waxaa laga yaha inaad meel kale ku aragto ama qof soo deliishado waa ku anfaca marka qisadan marka ibnu kaiira saa yidhi baa leedahay wakhtigan marka dad juhaal ah ayaa xukumaya culummada oo iyagu laga yaabo inay yidhaahdaan waxaan hadda maxaa laga faa'iidaa meeshan lagu dhigay iyo qisadan iyo ayb allah mustacaan ibnu imaamu dahabiga cibaaro wuxuu yidhi aljaahilu laa yacrifu qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayrihi ninka jaahilka isaga isma yaqaan qadarkiisa sideebau hayrkiis qadarkooda u aqoon karaan sideed adigii dad cilmi leh u xukumi kartaa nacam saana ila tahay kanba ila tahay iyo u leedahay jahligu qataal waay waxbuu ku moodsiinayaa ayb marka wuxuu yidhi ibnu kaiir wahada shayun baailun waa wax baatila kan laa asla lahu asal ma laha min ariiqin saxiixin ariiq saxiixa ah, walaa daciifin iyo mid xataa daciif ah ilaa maa dakarahu abuu muxamed ibnu abi xaatim wuxuu sheegay maahne min ariiqin munkarin marduudin ariiq sanadkeedu munkar yahay oo marduud yahay walaa yashuku ahlulcilmi ku shakin maayaan bihada shani dadka xadiidka cilmiga uleh ku shakin maayaan annahu mowduucun warkan dambe inuu mowduuc yahay nebiga lagu been yacnii lagu been abuurad inuu yahay waqad dakara haada waxaa sheegay sida kan aydan abu isxaaq al wa imaamu alxaramayn abulmacaali aljuwayni baa sheegeen xataa dakarahu alqaadi ciyaad ilaa qaadi ciyaad uu ku sheegay buu yidhi fii kitaabihi shifaa qaadi ciyaad kitaabkiisa ashifaa fii eh, axwaali lmustafaa ayuu qisadan ku sheegay cufayr inuu nebigu la hadlay toddobaatan dameer baan ka soo jeedaa yidhi waxaas nacam istiqraadan kulluga luga fidsi buu u sheegay asal ahaan uma sheegin wa kaana alwlaa sida habboonse waxay ahayd buu yidhi eh, tarka dikrihi sheegitaankiisaba inuu ka tago liannahu mawduucun maxaa yalaa mowduuc haddii la sheegayana in la bayaaniyay ahaan lahayd marka isagoon bayaaninaynin inuu iska sheego waa laga fiicnaa sa'altu shaykhana abalxajaaj ayaan su'aalay buu yidhi ibnu kaiir canhu xadiidkaana wax ka weydiiyey abulxajaaj ilmizzi wa faqaala waxa uu yidhi laysa lahu aslun wax asala ma laha wa huwa dixkatun waa iska qosol wax lagu qosla waa yidhi waxaanoo kale abulxajaaj ilmizi saaxibu shaykh اlislaam ibnu teymiya u ahaa waa shaykhu alxaafid ibni kaiir marka xifdigana yudrabu bihi اlmaal ayb qofka nusqada xadiidka gacanta iyadoo ugu jirto oo uu akhrinayo ardayga isaguna uu lulmoonayo ou gam'aayo uu gam'asan yahay ayaa waxaa dhici jirtay intuu ardaygu gafo gacanta saa uu yidhaahuu ka qabto meeshuu xifdiga ka gaaray ibnu kaiir kitaabka ikhtisaar culumilxadiidku saa ku yidhi marka kadib wuxuu gelayaa sifadiisa iyo waxyaaba ku tacalluqo wabillahi towfiiq sal allah w calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbi wslm